bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhraf الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina mxamedi wعlى alih وsaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii siddeetan iyo sideedaad ee ka mida min riyaad الصaalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin baab اlcafw wاlcraad can اljaahiliin wuxuu baab yahay in la iscafiyo oo ruuxa ku dulmiya ama kugu xadgudba la yska cafiyo loo dulqaato waalicraadika jeesad laga jeesado oo laga tacsi qaadanin oo laga ficilla qaadanin caniljahayna kuwa aan maanka badnayn ama makasta ah ama haba weynaadeen laakiin aan ficinan ku dhaqmaya kuga xadgudbaya aljahlu hunaa waa ficlu lqabiix laa cadamu alcilmi bishay saasaa laga wadaa qaala allahu tabaaraka wa tacaala khud ilcafwa nabiga ilaahay wuxuu ku yidhi cafiska qaado nabi allow waamur bilcurfi samahana far dadka wanaagga far wa acrid can iljaahiliina kuwa dhaqanka xunna xadgudubkooda ka jeedso ha u dulqaado wa qaala tabaaraka wa tacaala walyacfuu ha cafiyeen walyasfaxuu ha u dulqaateen ha saamaxeen alaa tuxibuuna miyaydan jeclayn an yakfir allahu lakum qisadii sayidina abubakar sidiiq ee dhex martay mistax ibnu uthaata albadri ee hooyadan caaisha ku saabsanayd aayadihii kusoo degay weeye maagi dambena wakii sayidina abubakar ooyey kadibna soo noqday dhaartina ka soo laabtay mistaxna wanaaggii iyo xidhiidhintuu xidhiidhin jiray dib ugu soo noobtay wa qaala tabaaraka wa tacaala waalcaafiina can innaas kuwa cafiya ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala jecel yahay ama ammaana ama u abaalgudaa ama u dembi dhaafa wallahu yuxibu almuxsiniin inta samaha iyo wanaagga fashana rabbi subxaanahu wa tacaala waa jecel yahay wa qaala tabaaraka wa tacaala walaman sabara ruuxa u dulqaata ee u sabra dulanka iyo xadgudubka loo geysto waqafara xaggana cafiya inna daalika cafinta iyo sabirkaasi la min casmi lumuuri arrimaha culculus ee shareecadu adkaysay dhuujisay bay ka tirsan yihiin wal-aayaatu fi lbaabi aayadaha baabka ku yimid kaiiratun way badan tahay macluumatu waana la yaqaana aayadahaasi sayidina alxasan albasri waa kii odhan jiray afdalu akhlaaqi lmuminiina alcafwu muminiinta akhlaaqdooda iyo dabeecadooda waxaa u khayr badan inay cafiyaan dadka ku xadgudbahaya wa can caaisha radi allahu tacaala canha annaha qaalad hooyadan waxay tidhi lilnabiyi subanaha ku tidhi sala allahu caleyh wasalam hal ataa calayka nabi allowma maray yowmun maalin oo kaana ahaa ashadda mid ka daran min yowmi uxudin maalinka uxud ee saxaabada adi la dhammeeyey adiga lagu dhaawacay madiina laydinku galo laydin gebagabeeyey maalinka maalin ka daran nebi allow maku soo maray qaala nabigu wuxuu laqad laqiitu min qowmiki wa kaana ashaddu maa laqiitu minhum yowma alcaqaba id caradtu nafsii calaa ibni cabdi yaaliil ibni cabdi kulaalin falam yujibnii ilaa maa aradt hooyadan su-aasha adag bay nabiga weydiisay calayhi salaatu wasalaam nabiguna wuxuu ku jawaabay laqad laqiitu min qowmiki tolka waxaan kala kulmay dhibaatooyin fara badan yacni kaiiran wa sunuufa min alcadaab waaladaa dhib aad u fara badan baan tolkaa kala kulmay quraysh baa loo jeeda wakaana ashaddu maa laqiitu minhum ashaddana waa la ciraabay eh, waa la kor dhabaa dhib ma laha wa kaana ashadda maa laqiitu minhum wixii u adkaa ean kala kulmayna wuxuu ahaa maalinkii yowma alcaqaba maalinkii jiirta caqabada marka buurihiimuna ku yaalla wadaadaha ku fasira laakiin inaysan ahayn baa loo badan yahayo ay tahay hadabatu taa'if buuraheeda ay yihiin wa kaana ashadda maa laqiitu minhum wixii u daraaeen u adkaayeen kala kulmay tolkaa wuxuu ahaa oo dhacay yowma alcaqaba maalinkii jiirta ama buurta goormay ahayd id caradtu nafsi markaan unbadhigay naftayda cala bni cabdiyaaliil wiilkiisa aan u bandhigay naftayda ibni kulaal ahaa ibni cabdikulaalin saddex nin oo walaala oo ibni camri la ohan jiray oo midkan midna xabiib baa la odhan jiray midna mascuud baa la odhan jiray midna cabdi yaaliil baa la odhan jiray marka ibnida meesha ah qolyo badan baa diidan oo ahlu siyar wa tawaariikh way diidan yihiin axaadiiiyo riwaayad badanna way daliishadaan dhibba malaha saddex nin oo walaalo ah oo ilmo camrin la yidhaahdo ayaa qolyihii ree aaif iyo ree aqiif daaif degi jiree reer haqiif u ahaa ugaasi iyo u ahaa nabadoonna u ahaa sanadkii tobnaad ee bicada sanadkii tobnaad ee bicada oo kii uu dhintay abu aalib nebi maxamed adeerkii maalmo kadibna ummuna khadiija ayadna geeriyootay sanad aad u culus oo loo bixiyay bixiyey caamalxusni cinda ahli siyari watawaarikh ayuu noqday labadii ruuxee nabiga uu ahaa garbaha adeerkii oo intuu difaacay ama garab istaagay aad ogtihiin ood ka dheragsan tihiin iyo khadiija um lmuminiin oo hadda iyaduna aad ogtiin meeshay nabigu u joogtay ayaa isku xigsaday khadiija abu aalib saddex beri baa u udhexeeya maya shan maalmood baa udhexaysa baa laisku hayaa waa israaceen markay xijaabteen oo nabigu tacsidii iyo walbahaarkii iyo dhibkii uu ka soo duudsaday ayuu wuxuu damcay inuu ballaadhsadoo tol kale raadsado quraysh way ku adkaato way ka dareen dhibaato nebigu u geysanayeen markii garabkii garab taagna uu hadhsanayay uu dumay abu aalib khadiijana meesha ka baxday dhibkii way laban laabeen xadgudub badan bay la yimaadeen inagu marka wuxuu damcan bal inuu nimanka reer aa'ifa ee reer haqiifa ee quraysh ka baxsan gobonnimo iyo dadnimona quraysh kula tartami jiray in inuu bal ka helo gacan iyo garab wuu u tagay nabigu calayhi salaatu wasalaam nimankaasuu la fadhiistay muddo bil ah ayuu la joogay maya toban beri buu la joogayna waa la sheegay ahlu siyar wuxuu u toban maalmood buu la joogay nimanna waxay dhahmeen bil buu la joogay bil dhan ama toban beri ayuu nabigu ugaasyadoodii iyo indheergaradkoodii la kulmay oo la shiray wuxoo dhan waa ka diideen hal ruux oo islaamay ama nabigu u soo joogsaday ama addiinka ka yeelay ma jirin kadib intaa maaysan ku daysan nabigu wakay soo fiijiyeene magaalada ka soo saareen carruurtii iyo maxastii iyo majaaniintii iyo maangaab oo dhan bay ku direen wakiil la dhibaateeyey nabiga la dhagax tuuray laga dhiijiyey nabigu marka isagoo aad u walbahaarsan oo ujeeddadii diinada lahaana aan soo xaqiijinin la lafihiisanna badanan iyo jismi ahaan iyo fikir ahaan loo dhaawacay ayuu iskaga soo tegey wax reer aa'ifa ama reer haqiifa carabta degaysoo ka islaama ama ka yeeleen ma jira addoonkii beerta ka shaqaynayay nasraaniga ahaa ee cadaas la odhan jiray waxaan ka ahayn kaana waxaa la isku hayaa ma islaamin mise ma islaamin labadaba ahlu siir waa ka dagaalameen nimanna waa saxaabi bay dhe nimanna waa diideenoo waa isku hayaan dhibkaasuu nabigu marka maalinkaa la kulmay uu iska soo dhaqaaqay suubanuhu meeluu u socda soon garanayn oo uun iska socday wuxuu miirsaday isagoo maraya qarnulmanaasil meesha hadda reer najdi ay ka xarmadaan xajka qarnu thacaalibna waa le qarnu manaasilna waa la yidhaahdaa waa miiqaadkii ree qasiimiyo buraydiya riyaad marka xagga laga meesha laga soo xarmada wey idinku hadda iyo lamlam baad ka xarmataan ood ka xidhataan markaad bariga afrika ka tagtaan tiibuu nabigu ka hadlahayaa id caradtu nafsii nafti waxaan u bandhigay inay ammaan isiiyaan oy garab iyo gacal ii noqdeen cala bni cabdi yaaliila ibni cabdi kulaalin falam yujibnii waa ugaaskii reerka reer haqiif mid kamida ah. falam yujibnii igamuusan yeelin buuhi ilaa maa aradtu waxaan doonay inay diinkaa soo galaan oo islaamaan oo garab iyo gacal ii noqdaan baan ka rabay waana diideen fanalaqtu nabigu waa dhaqaaqay buu uhi wa ana mahmuumun anoo aad iyo aad u murugaysan oo u walbahaarsan calaa wejhi afkaygan u dhaqaaqay horteedan u dhaqaaqay markaad iska dhaqaaqda ee uun meeshii dhibka kugu gaara aad ka dhaqaaqdo ujeeddana aadan lahayn meeshaad u socoteed caqda iska furta umbaa la yidhaahdaa calaa wejhi u dhaqaaqay nabigu wuxuu ihi falam astafiq maba miirsaninbo ma garanin meeshaan u socdo ilaa wa ana biqarni thacaalibi qawi acaalib la odhan jiray anoo jooga mooyan qarnigu asalkiisu waa buuraha waaweyn gooni oga goda qarniga la yidhaahdaa inagoo go-anaan dhahnaa markaynu somaaliasomaal ku hadlayno buuraha silsiladee socda qowa goonida oga goda yar fiiqan ama goonida u taagan baa qarniga la yidhaahdaa soomaaliduna go-ana yidhaahdaan halka anoo maraya buurta goonida u baxdae buuraha kaaka goda ayaa loo jeedaa uun falam astafiq maanan miirsanin oo ma garanay u jeedo ilaa wa ana biqarni acaalibi ay biqarni lmanaasil buurtaa acaalib la ama manaasil la yidhaahdo taagan unbaan miirsaday oo maraya farafactu ra'sii madaxaygii baan kor u qaaday faidaa ana bisaxaabatin daruur baaba idul taagan faidaa ana wa bisaxaabatin daruur baaba qad adalatnii ahadhaysoo korkayga taagan qoraxdii ba'nayd iyo walbahaarkii ayuu nabigu waxbaba la garan waayey markii ilaahay baa usoo usoo diray malag usoo diray jibriil iyo malakuljibaal baa loo soo diray daruur baaba dul fa nadartu waan fiiriyay daruurtii korkayga ahayd fa idaa fiiha jibriil jibriil baaba dhex fadhiya oo ka dhex muuda daruurtii calayhi salaam fanaadaanii jibriil waa ii dhawaaqay faqaala wuxuu yidhi ina allaha tabaaraka wa tacaala qad samica rabbi waa maqlay qawla qawmika laka tolkaa waxay kugu yidhahdeen rabbi waa maqlay waana og yahay wamaa raddu calayka waxay kugu jawaabeenna waa maqlay markaad oo diinka soo galo islaama oo tol noqda oo ilaahay u soo noqda jawaabtii ba'nayd ee xumayd ay bixiyeenna ilaahay waa maqlay waqad bacata ilayka hadda qowlkaani macalficilkii baa ku jira haddee qowlkii macalficilkii xadgudubkii iyo dhibkay u geysteen oo dhan ku jira waqad bacata ilayka rabbi wuxuu kuu soo diray malaka aljibaal malagii buuraha iyo qawyaha mas-uulka ka ahaa nin walba xil maxaa lagugu soo diray lita'murahu inaad amarto bimaa shita waxaad doonta fiihim fii ahli اaa'if reer aa'if iyo reer iyo reer makaba kulligood labadan ahlulqaryatayn isku sheegay kibirku bi'iyey waxaad ka samayn lahay waxaad rabta ka amar bixisii malagaas fanaadaanii malaku ljibaal baa ila hadlay ila jibriil waa isku xidhihii nebi maxamed iyo u dhexeeyey makhluuqaadka nebi maxamed iyo alla u dhexeeyey waa macalinkiisii isaga horta ninka soodh malagga soo dhowaynaya saasaa loo soo diray waa ka malag ila hadal asaga fanaadaanii malaku ljibaal malagii buuraha iyo qowyaha ila hadlay fasallama calay waa islaamay waa i dhawaaqay haddana waa islaamay uma qaala wuxuuhi ya muxamed muxamedow allaha qad samica qowla qowmika laka ilaahay wuu maqlay tolkaa war eedhoodii waa maqla iyo xadgudubkay kugu sameeya wa ana malaku ljibaal anuguna waxaan ahay mas-uulkii iyo wasiirkii buuraha mas-uulka ahaa waqad bacanii rabbii ilayka rabbigay baa ii soo kaa diray lita'murna inaad farto biamrika adiga taladaada wixii kula quman ku tali anuguna waa howlgalhaya famaa shita maxaad doonaysaa w maxaad doontay inaad aan sameeyo maxaad iga rabtaa waa istifhaama uu weydiinayo in shita haddaad doonto adbaqtu calayhim waxaan ku daboolayaa ree aqiif iyo qurayshba alakhshabayn labada qowo waaweyn akhshabaynku laba qowo la yaqaano wey waa qowlgii buurti loodhan jiray abu qubays iyo iyo buur kaloo ka soo horjeedo la qacaan la yidhaahdo labadaa buurood weeye jabal abi qubays waa buur aad u weynoo maka u dhoweeye ka kalena waa mid dhowrahayo asaguna aad u weyn labadaasaan isku dhufan hayaa oo waxa u dhexeeyo o dhan baan baabi'inaynaa cardadugaha cardaadugaha ree daa'if ree makaba faqaala nabina wuxu uhi alayh الsalaaة wasalaam wuxuu yidhi bal arju waxaan rajaynayaa oon ka wacal qabaa an yukhrij allahu rabbi inuu ka soo saaro min aslaabihim dhabarkooda iyo tarankooda man duul yacbud اllaha waxdaw ilahay keligii caabuda laa yushriku bihi shay-an asagoon ilah u sharig yeelaynin la rogi mahaye wakhti baanu siinaynaa buu nabigu ku taliyey calayhi salaatu wasalaam muttafaqun calayh alkhshabaan waxaa weye aljabalaani almuxiitaani bimaka waa labada qow ee waaweyn ee ku hareeraysan maka labada dhinac ka jira walakhshabu asalkiisuna waa qucayqacaan iyo qucayqacaan iyo waxaa weeye eh, abi qubays ama abu qubaysba akhshabkuna waa huwa aljabal اlhaliid huwa aljabal اlhaliid buurta dhagaxa midhan ah ee aad iyo aad adag in max laga qodo iyo meel laga mara midna aan lahayn baa akhshabka la yidhaahdaa idan tani waxay kutusaysaa marka alcafwu can الظaalimiina wاlmujrimiin buu nabigu sameeyey naxariis baa ilahay qalbigiisa geliyey raxiim fabima raxmati min allahi linta lahum wma arsalnaaka ila raxmata lilcaalamiin sida adu hadduu aadamo kuu galo iska badaaya si u dhow xataa waxaad cafin ma jiro waxaad cafin ma jiro maantao kale waa maalinkii hebelela ballameen baad dhihi waad argoosani weliba waad baabi'ini dhulkaad la simi ma jiraan marka nabigu laakiin wuxuu uhi wax walbay ugu sameeyeen cafis baan ka doortay awlaaddooda ilaahay inuu barakeeyaan rajaynaya ayagoo inay islaamaan baan raja sidii bay noqotay wax yar baa gaalnimo ku dhintay duqaydii badankood waa islaameen carruurtoodana kulli wada islaameen siduu nabigu rajaynaya naxariista iyo cafiga ayaa meesha ku jira dhaqankaas marka nabigu lahaa ilaahay amarkii uu siiyey buu qaatay alcafw can khud alcafw waamar bilcurfi weeyaan ayb markaas markii aan akhrinhaya aayadaha shuwaayad baan ka tegey maxaad igu sheegi weydeen aayaddaas waqaala tacaala fasbaxi sabxa aljamiil waan ka tegey fasbax nabi allow cafi waa sabxi jamiiluu nabigu sameeyey waa aragtaan hadda ma calaacal nabigu ma waxba ma sheeganin wuxuu yidhi waxaan rajaynaya ilaahay inuu ayaga uu islaamiyo awlaadadana uu barakeeyo fasfax cafi dadka nabi allow ku dulmay ama asafxa aljamiil asafxa aljamiil cinda ahlilcilmi waa cafinta aan lahayn canaanta cafinta aan canaayn la soconin ama ruuxii aad cafisay dembigii aadan xusuusanayn kaasaa asafxa aljamiil la yidhaahdaa asafx aljamiil iyo asabr ljamiil qur-aanka waa lagu sheegay safxiga jamiilka waa inaad ruuxii aad cafido adoon eedaynaynin waanku cafiye laakiin la soco saa iyo saa iyo saasaad yeeshay kanaad yeeshay kanaad samaysay laakiin waa ku cafiyey ma safxi jamiila ma aha in dembigii iyo xadgudubkiisa adoon xusuusinin ee canaananin aad cafidaa asafxuljamiil la yidhaahdaa ama sabru اljamiil waa inaad dul qaadato adoon sheeganaynin adoon sheeganaynin fasdac biamri اllaahi laa takhsha alwaraa fi اllahi wakhshaahu tafus biamaani wahjur walow kula اlwaraa fi daatihi la fi hawaaka wanakhwati الshayطaani ibn اlqayim wاصbir bغayri shikaayatin mxuua bغayri tasakhutin washikaayatin wasfax bغayri citaabin man huwa jaani wahjurhum اlhajr اljamiila bila أda in lam yakun budd min اlhijraani alhajr اljamiil waa maxay waa midkaan dhib la soconin asabr اljamiilla waa sabarka aan la soconin sheegasho wasbir bغayri tasakhuطin wa shikaayatin adoon cadhana muujinaynin xaggana sheeganaynin usdulqaado hada huwa sabr اljamiil wasfax bغayri citaabin man huwa jaani cafi adoon canaananaynin ruuxii kugu xadgudbay horaan buu soo yidhi wahjur walow kula اlwaraa fi daatihi la fi hawaaka wanakhwati الshayطaani hajr jamiilkana wuxuu ku sheegay wahjurhum اlhajr اljamiila bilaa ada in lam yakun budd min اlhijraani marka asafxu اljamiil waa inaad ruuxii cafido adoon canaansanaynin aad cafido adoon dembiga xusuusinayn tiibuu nabigu s alayh salaatu wasalaam wuxuu dhi maya la taaban maayo la agbari maayo buura lagu dabooli maayo la rogi maayo hee waxaan ka rajaynayaa ilaahay inuu cidhibtooda dambe barakeeyo ubadkooda wayna u noqotay suubanu alayhi salaat wasalaam dulqaadkaasaa marka la doonayaa iyo sabirkaas iyo naxariistaas wacan caaisha radi allahu tacaala canha qaala hooyadan waxay tidhi maa daraba rasuululah rasuulka ilaahay muusan garaacin shay-an qatu weligii biyaddi gacantiisa xayawaan iyo bini aadam iyo bahaa'im midna nabigu oo muusan gacan qaadin walamra'atan haweenay dhibtayna nabigu muusan xawdinin walaa khaadiman adeegay gacanyar nabigu muusan garaacin ilaa an yujaahida fii sabiili illah jidka ilah inuu ku dagaalamaya mooyeen hadduu dagaalamaya haddii cadowga nabigu waa iska dhicin jiray laakiin sida kale nabigu ma gacan qaadi jirin iyadooy bannaan tahay in haweenka hadday xadgudbaan la xawdiyo ay bannaan tahay iyadoon lagu xadgudbayna sharciguna ka hadlay ay bannaan tahay khaadimka in la edbiyo haddana nabigu wuxuu doortay alafdal waana iyo wax shee keliya inuusan u gacan qaadin wamaa niila lama gaadhin oo wax lagama sheegin minhu min rasuulilaahi shay-un dulmi lagama gelin qau weligii oo fayantaima uu ka argoosto min saaxibi ruuxi nabiga dhibka u geystay nabi maxamed weligii kama argin ruux ku xadgudbay riwaayada kale ma ra'aytu rasuula اllahi muntasiran min madlamatin dulimaha qad caaisha saasay u caddaysay nabi maxamedoo eh, eh, argoostay ama hiirshaday ma arag bay tiri weligii isagoo la dulmay may dulantaha afis maa ra'aytu rasuul اllahi muntasiran min madlamatin ulimaha qad sidaas weeye wamaa niilan waxba lagama sheegin weeye lama gaadhin macna lama dhibin lama dulmiin bay la macno tahay minhu min rasuulillahi shan shay cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo cadligiisa iyo diintiisa ka mid a oo fayantaqadu weligee fayantaqimo uu ka aargoosto min saaxiibi kii xadgudubka iyo carabka dheer iska ilaa an yuntahaka in lagu xadgudo mooyeen oo la dilaacsho shay-un shay oo min maxaarim illahi min xuduud illaahi subxaana wa tacala ilaahay xuduuddiisa haddii lagu xadgudbo oo ruuxa asagu dembi goona alla uu ka galo dembigana uu xad leeyahay nabigu xadka waa oofin jiray wey laakiin wixii asagoo ku saabsan xataa haddii ma fiicnid beenaalaad tahay khaa'in baad tahay kanaad tahay saaxir tahay caadil ma wax walbay ku sheegeen kuwa xataa islaan sheeganaya nabigu waa iskaga dulqaadanaya wahada waa min raxmat اllahi wa fadlihi cala alambiya wاrusul ambiyadu waa la soo diray waa mas-uuliin xil bay qaadeen ummad baa layidhi wax u sheega ummaddii waxaa ka imanaya xadgudub aflulato aflagaado jaa'ifo erey aan nabiga ruuxuu wax ka sheegaba ma banaana inuu cafiyo waa inuu dilo haddii la odhan lahaa dhib badan bay ambiyadu la kulmi lahaayeen subxaandarro badan baa soo gaari lahay ayaga lafooday diinkooda oo kii nabigu odhan jiray iska daaya hebel yaan la odhana maxamed wuxuu laayaa xertiisuu laayaa eh. xertiisibuu ku soo noqday ninkii xertiisa cunahaya iyo saaxiibadii yuu waxtarahaya war ka carara waa la odhan laha iyadooy gaalnimota nabiga wax laga sheego oy xadgudub tahay oo dembi ka weyn uusan jirin haddana waxaa loo fasaxay intay noolaayeen xaqu اlcafwi raxima allahu muusa laqad udiya akara min hada fasabaruu kii nabigu ku halqabsaday malik cabdulahi mascuud uu u sheegay kii khaarijiga aflagaadadiisi iyo kii munaafiqaae ansaariga aflagaadadiisi idan saasay kala tahay haddii lagu xadgudbo xuduudda ilaahay muxuu nabigu samayn jiray fayantaqimu lilaahi tacaala ilaahay buu markaasi u hiilin jiray oo kii xadiidka kale ahaa haddii xad lagu xadgudbo oo diinta meel lagaga dhaco howl nabiga ka baxsan kaana ashadhum fi dalika adba muslimiintoo dhan ruuxa u cadho badan ee u hiilla badan nabigu noqon jiray yani waa gubannimo waxaadoo dhanba inaad iska cafido diinkanaad ilaaliso watay slku ku tilma ardadii axmed bn xambal waxay yidhaahdeen axmed waaga hore nin dabacsan oo nugul oo macaan oo qabow oodan arkayna asagoo kacsan ama xanaaqsanba ayuu ahaa marka la gaadhay yowmulmixna la gaadhay ee fitnatu khalqu lqur'aan ay bilaabatay ee wadaadadii mid la xidho iyo mid la karbaasho iyo mid marka loo indhagudeeyey goojiya ay noqdeen axmed wuxuu yidhi waxaan arag nin kaluba noqdayba bir soo taagan buu noqday bir soo taagan markaad markay mas-uuliyaadku yimaadaan cinda alxaqaa'iq waa inuu warku caddaado cinda alfitan waalmixan waa in hawshu caddaato culummadaa la doonayaa markaa in lagu badbaado subanu muxuu yidhi calayh isalaatu wasalaam fitno ka weyn dajaal oon ka tegin nebigu ma jirto buu idhi dajaal baa fitanka adduunka oogu shar badan nebigu u fiirso mas-uuliyadda wuxuu yidhi hadduu soo baxo anaa idin jooga فأna xajiiju kuli muslimi can nafsi buu nabg alيه الsلaة وsلa nin walboo muslima anaa u hadlaya anaa daranyaqaada iska nasti dhanaha idinku iska caba aniga ninkaa igu daaya maxaan caalim idinku oo mas-uul idinku ahay haddaba markay hawl diineed timaado aanan soo istaagayn anoo xijaabtay oo oofsaday hadduu dajaal soo baxana fakulu muslimin xajiiju nafsi bu alيه الsلaaة وaسلaam ruux kastoo muslima diinkiisa hodoodo culummadu waxaa laga rabaa markay hawshaa timaado inay soo istaagaan siduu abubakar maryaha u dhigtay markii yowm alridda axmed yowm almixna ardadiisii baa yaabtay waxay dhaheen soddon sana axmed la soo noolayn nin iska qabow buu ahaa laakiin maalinkii la gaadhay yowm almixna nin kaluba noqdayba axmedkaan dhaqaanaga ma aha bir wuxuu yeeli aan jirin war dhimatay maya war ruksada qaada maya war nimankuay ku dilahayaan hawl idintaalla ma aha daniina qabsada ubutuu markii dambe markii ilaahay u gargaaray oo mucusila jabtay oo reer bani cabaas jabeen oo uu yimid mutawakkil cala allah uu yimid yaa lili axmedoo nin walboo ku dhiba aan ka shaqaynaye hebel baa ka mid ah hebel baa nin walboo ka qayb qaatay dhibkaadii iyo karbaashkaadii iyo garaacaadi iyo doodii badnayd lagu geliyey iyo labadii saneed xidhnayd kulli waa kuwane maxaan ka samayna kulli waan cafiye buuhi hal inuu waxu haysta ma jiro xata almuctasim waan cafiyey buuhi kii dhibi haye wey abu isxaaq shaydaankii amiirka isku sheegaya khaliifka isku sheegaya kulli waa cafisbu waxaan waxu haysta ma jiro wixii dhib soo gaadhay muxuu u soo gaadhayay diinta ilaahay abu salm bin cabdiraxmaan muxuu yidhi waad ku soo marteen eh, aladow almufrad asxaaba rasuulilahi niman iska sahlan oo iska dabacsan oo bokooro jaban iska wata ama meela ka kaban cilaankay faraha ku soo marsadeenoo gacmuhu kaga yaallo xataan si fiican u calaaman karin iyo iska ahaayeen bu laakiin markay hawl diima timaado faida kaanat alaqaa'iqu kaanuu hum rijaal faida kaanat alxaqaa'iq kaanuu hum rijaal markay noqoto islaan ha loo hiiliyo ayagoo maasab ku soo hadhi jiray buui maradii jijicsanayd iyo farihii jilicsanaayee bokoordu waxa way tegaysaa bir buu ninku noqonayaa laakiin haddaad aragto caamada iyo markay berisamaadka nin xinihiisa bannaanka soo dhigta maalinka ay la isfiiriyana yidhahda maaniga maya weligayba ma tukanin ya waan isfahmaynaa bay la tahay kuwaas lama baaro kuwaas iska ilaaliya kuwaas iska ilaaliya lafdigii wuxuu abu salma riwaayadka qaybo ka mida ah, faida uriida calىa shay min amri diinihi daarad xamaaliqu caynahi kaanahu majnuun saxaabigu wuxuu ihi markaad hawl diimeedba hadday soo gasho indhaha intay wareegaan baad moodba inuu waalan yaho usan miyir qabanba wadaadka so wadaadka shalay ah miskiinka ahaye timaha cillaanka marsanhaye qamiis jajaxan iska wata ol iskaga tukaba luudahayey aada ku haya maaha ninkan waashay waa inay kuu kala qaadan tahay hawl diimeed iyo xaggay ka qaateen nabi maxamed si kastoo loogu xadgudba asaga lafihiisa kama diiro waa iska dulqaata waa sabra diinta haddii la taabto kaana ashadda الnaasi غadaban fi اllah macnahaasaa la doonaya laakiin idinku xiniyihiinnu waxay soo baxaan marka jabaatiga la cunayo matamiso ma markii wax tardina ay timaadana meelay ka baxeen abu maxamedo waa la waayaya hawshaa iska ilaaliya hawshaa iska ilaaliya hawshaa hawlxun weeye rawaahu muslim wacan anas bn radi allahu tacala qaal kuntu waxaan aburi saxaabigii anas ahaa amshii mid la socda maca rasuul subanahan la lugaynaya maalin maalmaha ka mida ah. wa calayhi burdun najraaniyun macawis ama go laga keenay najraan meeshan udhexaysa xijaaj iyo yaman gobolkan hadda isku haystaan reer sacuud kuwaagi dambe ayago ay qaateen ee dhaceen gobolkaa weeyaan najaan la yidhaahdaa kuntu amshi maca rasuuli lah sal ly slam siyaasaadkii aantimada soo martoo dhan fi taariikh najraan yaman baa laga xukumi jiray waagi dambe kuwanaa qaatay meeshii doonha la aadeen kuntu amshi maca rasul sal slam wacalayhi burdun najraaniyu macawis ama go najraan laga keenay buu nabigu markaa qabay haliidu lxaashiya daraftiisu ay kakan tahay fiidda mardinta fiidda waxaa kaga yaalay maro adag baa lagaga tulo qallafsan xaashiyadu waa fiidda darafta macawistu afgaarkeedaasa yaa qallafsanaa fa adraka wa acraabiyun nin reemiyaa nabiga soo haya oo ka daba yimid fajabadahu biridaa'i nabigu gu-iisii uu qabay buu ku jiiday jabdatan shadiidatan dhufasho daran buu nabigu dhuftay nabigu socdab intuu macawiis saa ugu qabtay oo ku ceejiyey buu nabiga saa usoo dhuftay waa mas-uulkii muslimiinta waa rasuulkii waa madaxweynihii remihi maxaa ka taqaanaa fanadartu ilaa safxati caatiqi الnabiy waxaan eegay buu idhi qoortiisii babaceedii baan fiiriyey luquntii babaceedii baan fiiriyey dhabankii baan saa u fiiriyey safxa xaatiqu waa luqunta ama qoorta safxaduna waa babaca dhankan ama dhinacan nabigu luquntiisii babaceedii baan fiiriyey iyo ballarhkeedii waqad aharad iyadoy raadaysay bihaa luquntii waxaa raadeeyey iyo qoortii xaashiyat ridaa'i gu'i afkiisii iyo mxuu aha arafkiisii min shiddati jadbihi jadbati cafwin dhufashadu ugu dhuftay adaygeedii iyo daraashadii xooggeedii ba marka way jeexantay luquntii nabi maxamed baa jeexantay aduu maxaad sugi nin boqoro hadduu hawshaa lagu sameeyo mas yar hawsha haddii lagu sameeyo hala dilo weeye fadribu cunaqahu baa iman lahay uma qaala wuxuu yidhi intaa markuu isku daray falkaa fooshxun la yimid ee dhibka nabigu u geystay wuxuu yidhi haddana erayaan loo baahan yaa muxamed muxamedow yaa rasuulallaahi malah yaa nebiyallaahi malah murli ii amar buu hi amar ii bixi min maalillaahi aladii cindak maalka ilaahay agtaada u dhigay amar bixi in la y siiyo sii yadhe intaa waxaasuu dagaala xooga xandha adduun buu raadinaya iyo dhibaato ah faltafata ilayhi nabi maxamed baa fiiriyey ninkiiwa milicsaday fadaxika nabigu waa qoslay waa ku qoslay uma amara lahu bicaain waa la siiy waa la siiyo bal wuxuunu raadiye uu la yaabay waa nin imtixaanaad muxuu imtixaano yahay isaga u bahan in loo heliyo in yaroo shilinland meel ku xidhay wuxuu arkaba waa max waa shilinka waxaasuu ku nafbaxahaya oo dadku u dhibahayaa marka waa nin imtixaanan oo xabsi ku jiro adduunya meel gashatay akhlaaq ambiya aan aqoonin anshi aan lahayn qaab loola dhaqmo culamo aan aqoonin xataa hadduu wax weydiinay gobonnin wax loo weydiistaa dil iyo wx isku daray eray alafsan nabigu uu dila u dhibaateeyey iyo haddana eray alafsan nabigu marka kanoo kale wuxuu i laguma tiigtee waa loo naxariista isagaabaa silac u dhimanhaye fadaxika nabigu waa muunsado waa qoslay uma amara lahu bicaطaa'i waa ilaahay naxariistiisa iyo karamku ilahay rasuulka geliyey iyo abcigiisa wanaagsan iyo cafgiisu khud ilcafwa wamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin fabaxi sabx jamiil wey kanoo kale maxaa la rabay haddii la cafiyo waxaa la yidhahdaa waa gobonnimo haddii wax la tarana waa idfac bilati hiya axsana sala soo marteen in la cafiye xasanay ahayd cafi iyo wax siisma in layskugu darana oo isaa'adii uu xumaantu sameeyey xataa looga abaalgudo wax fiican la siiyana waa idfac bilati hiya axsan marka sidaasay yaa salafkuna ku dhaq ninkii la odhan jiray ibnu cawn ninkii taabiciga qiimaha badnaa muxadidkaa nin aad u dulqaad badan oo lagu shabaho saxaabada iyo nabigu ahaan jiray wuxuu lahaan jiray hal uu aad u jecel yahay wuuna ku xajiyi jiray wuuna ku duuli jirayoo jihaadkoo ugu duuli jiray hashibu maal maalmaha ka mid ah, hashuu sidaa u jeclaa yuu addoonu asagu lahaa buu hashan kaxeeyooo soo waraabi waa gaadiidkiisu mar faras bay uto wuu ku duulaa marna gaadiid bayto waa ku xajiya ku cumraystaa haduu aad u dhaqaalay oo jecel yahay buu jecelyay ahayd hashii buu ninkii kaxeeyey addoonka ahaa addoon hadda wax ka shuqul xule hashi markuu aroorinhayay garaacay buu ishii ka tuuray intuu garaacay buu isha ka tuuray hashii buu wuxuu isheeda qulqulayso dhabankeeda ka qulqulayso daadanayso xertii ibni cawn cabdullahi ibni cawn oo dhanba waa hadduu cabdibni cawn marun xanaaqi lahaa oo wuxun uu ku hadli ama fal uu ka iman lahaa maanta wallay ka imanayaa aan sugno waa sugay addoonkii hashi wada waak wuu fiiriyey subxaan allaahi waxaan wejiga ahayn ma weyday yacni meel aan wejigayn hasha ka garaacdo ma weyday ilaahay ha kuu dembi dhaafo buu idhi idhab liwajhi illah hashan iska keen miyaad awoodaan idinku miyaad awoodaa gaadhigii aad xoogow carruurtooda ugu shaqaysanaysay hadduu wadaad kaa caariyaysto oo derbi uu ku soo dhufto ka warraba oo indhaha ka soo jabiyo oo iyadoo isagoo shidaalka shubahaya oo biyaha dadanaya uu kugu keeno ya kow horta soo hagaaji sidii isugu soo celi mar damba haddaan kuu dhiibo bini aadama ma tiid war xaggeed ka timid dagaal soomaali waa taqaanaa walaheeda wuu la yaabay wuxuu uhi meel kale ood ku dhufato hasha miyaad wax kale ma raacinin ilaahay kuu dembi dhaafa buui idhab fa anta xorun liwajhi illaah maalinkaasay waan ka samiray ibnu cawn in dhaqan xun iyo ficil xun iyo cadho aan ay ka soo baxay maalinkaasaan ka samiray waa hashu oo ku jeclaa xataa ka jeclaa baa layidhi mar ku duulaa marna ku xajiyaa hal laguu dhiibaad saa u waraabay markaad isha ka soo ridayso waa nin iska xanaaqsan de addoonku waa taqaanaa siisuba lugooyo iskaga badan yihiin inuu ilaahay toosiye mooye dhaqankaasay salafku lahaayeen dulqaad baa loo baahan cafis baa loo baahan yahay dabci baa laiskugu keenaayo xoolaa laiskuguba keenee ha loo dulqaato ummadda muttafaqun calayh wacan ibni mascuud radi allahu tacaala can qaala wuxuu uhi saxaabiga kaanii anduru waxaad mooddaa inaan ishaba ku hayo ilaa rasuullah rsulka ilahi aan eegayo rasuulkaoo yaxkii ka nebiya min alambiyaai nabi ambiyada ka mido ah, salawaatullaahi wasalaamu calayhim darabahu nabigaasoo u garaacay oy dhibaateeyeen qowmuhu tolkii fa admahu ay ka dhiijiyeen wahwa nabiguna yamsaxu dama dhiigga uu ka tirtirahayo can wejhi wejgiisu gacanta ka marinayo wayaquulu xaggana uu leeyahay allahuma makfir liqowmi allow tolkay u dhaaf fa innahum laa yaclamuun waxba garan maayaan aqoon darra u geysay muttafaqun calayh baabkii saddexaad baynu xadiidka ku soo maray nabigaan asaga qisada nabigu wuxuu sheegay ka sheekeeyey maalinku qaybinaya khanaa'imtii xunayn ee jicraana uu ku qaybinay baa cabdullahi mascuud wuxuu yidhi nin munaafiq ah inuu ahaan malaynaya ama ansaari ahaa ayaa eray xun nabiga ka yidhi qaybintuu nabiga qaybinayay ayuu ku hadlay howlaan loo baahnayn oo wuxuu duray nabiga qaybintiisii cadaaladiisii hawsha baa nabiga u sheegay nabiga aad oga xanuunsaday hawsha iyadaa markaasuu sidaana yidhi maalinka wixii ka dambaysa waxaan go'aansan nabiga aana u sheegin war dambe oo dhibaya aana u sheegin nabiga nabku nabigu ka sheekeeyo asaga isu jeedo oo tajriid isku sameynaya waa la sheegaa maya nabiyulaahi nuux bu waa la sheegaa xaggeennu ku soo marnay meel nuux waxay kutubu siira walmaqaazi watawaariikh waxay sheegeen waagi hore nabigu markuu diinta u bandhigo intay iskugu tagaan bay dili jireen ay garaaci jireen u gacan qaadi jireen markaasuu suuxi jiray ilaa uu suuxo miyir beelo ayay yadi jireen u gacan qaadi jireen markay meyd ahaan oga dabayshu martuu iska kici jiray markuu soo kaco u dhabaandhowdo iska luudo yuu dhihi jira allahuma liqawmi fa innahum laa yaclamuun waagidda markuu arkaaday arkay inay aysan diin u soo jeedin oo aysan rajo lahayn oo uu ka samray oo kii habaarahade rabbi laa tadar calaa admi alkaafiriina dayaara rabbigin uu ku doon ka samayso doon ka samayso intii horor lek saasoo ugu dulqaadan jiray nabigaas inuu nabi nuux yahay baa loo badan nabi nuux adigu inuu argoostay oo uu dagaalamay unbaad ogtihiin mooyeene intuu asagu soo dulqaatay nabi soo dulqaatay ma jiro say u rafaadiyeen nabiguna sidoo kale allahuma kfir liqawmi fainahum laa yaclamuun waxaa kaloo ku jira inay bannaan gaaladu intay nool yihiin dambidhaaf rabbi loo weydiin karo intay nool yihiin idaa kaanuu axyaa hadday nool yihiin ilaah u dembi dhaaf waa la odhan karaa oo macnaha aad ka noqonaya ilaahw islaamka soo geli oo sabab dembigooda lagu dhaafo allow sii ibnu xibbaase wuxuu ihi sidaa ma ahee wadaadwen kaa hoos bixine dhibkan aniga ii geysta allow u dhaaf weeye amaa kufri lama dhaafo asna warkiisu waa fiican yahay warkaas aad buu quruxsan yahay wuxuu ihi ambiyadu xaq bay u lahaayeen in ay cafiyaan cid kastoo dhibta wuxuu allah makfir liqom waa maxay waa adiyadda ay nabiga dhibeen ay dhibaateeyeen ay dileen ay ka dhiijiyeen allah u dhaaf weeye ibn xibbaan asagu sidaasuu saxiixiisa ku yidhaahdaa ama alkufru falaa yukfaru ila bitowbatin halkaasay ayay wadaadda mareen laakiin daahir اlqur'aan wuxuu tilmaamayaa gaaladu intay nool yihiin dambi dhaaf rabbi in loo weydiin karo ma kaana lلnabiy wاladiina aamanuu an ystakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurba min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu اljaxiim intay dhinteen kadib wey istikfaartu waxay mamnuuc tahay oon gaal alla u dembi dhaaf la odhan karin oo alla u naxariisa la odhan karin markuu dhinto oy naftu ka dareerto intuu nool yahay dhib ma laha ama ta'wiilka ibnu xibbaan iyo jamaaca min asalaf ee mareen mar ama daahiru kitaab ku soco laakiin gaal qalaf yidhi haddaad tidhaahdo allow u naxariiso ama allow jannada gee ama allow u dambi dhaaf sidii ina ilay aad tidhahda mala zanaawi muslim ma tihid ma haysaan imanka reer macalina yidhi mala zanaawi alla u naxariisto warkaas soo ma haysaan ya ogaadeen meeshuu ka buskiciyey warkiisa ma haysaan masaari baan la yaabi jiray jigjigay ka bilaabantay jigjiga ka bilaabatay baashii qolyihii laadiin bayba ku roon yihiin inay reer macallin bayba ka dhex bilaabatay nin fasahaaday reer macallinna ma aha soomaalina ma aha toban jeerna waa idiin sheegay warkaas ilaa ku daasheen warka inaad baa la rabaa gaal gaal iska ilaaliya kenya kuwa north eastern ku aafaysan yihiin gaalada ay saaxiibbada yihiin baa qallafinkaasay taxsiya ilaa u naxariisto janno allaha geeyo allaha ka waraabiyo wadaadkii ree muxuu hi shaydaankii murtadka ahaa baabashonooda war muxuu aha kii dhintay baabashonoodan soo ma ahayn boobkii muu ahaa ilaahay u naxariisa bifadli maa qadama lilbashariya wahal qadama lilbashariyati ila alkufr watansiir iska ilaaliya hawshaas khatar weeye dadkiina gaalooyinka ku dhex iska ilaaliya qur ku kitaabka rabbigay yaan lagu kufriyin gaal hadduu dhinto ilaahu naarta ku fogey dheh haddaad cabsato afkaada edab u yaal soo ismayna garan laakiin ilaah u naxariisiyo ilaah u dembi dhaafiyo hawshaas rabbigii ku abuuray baad la dagaalamaysa oo ka soo horjeedda asagaa kala xukumay addoonkii raaca ahlujanno wey jannaha lagu bishaareeyo kii diida naara ugu bishaareeya meel allah sheegay maa ilaahay iyo uunkiisa aduu kala dhexgelaysaa edabdarada ha la joojiyey aduu haddaad jannada qaybiso ood dembidhaafka qaybisay aday kuu taallaa laakiin xukunka rabbiga maya aad allah u naxariista gaal baata muslima tihin gaal gaalnimo ku dhintood og tahay allaha naxariisto janna allaha geeyo allaha u dembidhaafo faqad kafarta biijmaci lmuslimiin muslim ma tiid soomaali reer nodistan ma yaa tahay reesyberyata iska ila hawsha ayada yaan idin baasha idin dhuumanin yaan idin dhuumanin muttafaqun calayh wacan abi hurta radi allahu tacaala anna rasul la sal ly slam qaala rasuulku wuxuu yidhi laysa shadiidu ninka awoodda badan ma aha bisurcati cafwan bisurcati shadiid laysa alqawiy weeye laysa shadiidu ninka qawiga xooga badan ma aha bisurcati ninka wax lagda asurca waa ninka ayrkii lagdi ragga daadiya asurcana waa ninka canjoolka isagu la lagdo xaggeena ku soo marray baabkii saddexaad bayna ku soo marray surca haddaad tirado ra'da reebto waa aladii yusracu kaiiran waa addaciif ninka canjoolkii uun asagu ninkii laga sheegay geesiga xaggana tabarta yaraa wuxuu yidhi rag buu dhabankoodu dhurbaxadeeda u adkaysi anigu dhul u adkasi badnaha ninkaaislaadlanbuu taabanaya waa geesi laakiin taban maayo dhulkaa la dhigahaya wuxuu dhinacayu muxuu dhul u adkaystay buuri waa dhulkun baa lay dhigi ninkii ila murmanahee dhawankiisu maxay dhurbaxa ku dhacday buuri way ka soo horraysaa almuhim surcadu surcada oo xarakayso aلsurca waa aladii yasracu hayrahu kaiira wa alqawiy shadiid aladii yasracu الrijaal haddaad reebtana waa daciifka asagoo la lagdo duxaka iyo duxkay kale yihiin ninka dadka ka qosliyiiyo ninka lagu qoslo oo kale wey inama shadiidu ninka xooga badani waxaa weeye alladii midka yamliku hananaya nafsahu naftiisa cinda alghadabi cadha markay timaado qawi waxaa ah cadha markay timaado qisu xadiidku lahaa waa inaga soo maray baabkaasaan ku soo maray nebi maxamed wuxuu soo maray ansaar meel ku ciyaarayso dhallinyaradoodii iyo duqoydoodii ay laga lagatamahayaan oo la hebel baa maanta reeyey oo goolkii qaaday wax dhinaciis dhulka dhiga waa la waayey markaasuu nabigu yaa idinku reeyey hebel baa noogu xoog badnaado raggo dhan baseexiyey nabigu wuxuu ma idiin sheegaa ninka ninka xoog badan nabi allow noo sheeg baa le ansaarba hayne anaa idiin sheegay buui hee waa ninka walaalkii weedh xun markuu yidhaahdo oo uu cadhoodo cadhada qabira asaga shayddaankiisi iyo saaxiibkii shayddaankiibuu ka adkaaday buuri markuu walaalka kugu diray kucaaya shaydanku muxuu rabaa inaad isku dhacdaan isfeerdhaan buu doonaya shayddaan baa soo diray asaga kaadana muxuu rabaa waa ninka waaqayrkaa iska celiba kuleehay laba shayddaan baa ragga isku dira shayddaan kan soo riixay mid adhiga ku saaran wuxuu le madulli baa markuu ninkan hooyadaabu caayo o aabbahabu caayo maalowd baataan saa kuu yidhi sidiisoo muxuu foodda geli buu ku leeyahay labada shaydaan ninka ka reeyey ee dulqaatay een cadhoonin ama cadhadii qabiray xanibin ninkaasaa nabigu wuxuu yidhi dadka ugu awood badan oo shadiid ah muttafaqun calay baabu ixtimaali اlada wuxuu baab yahay dhibka in loo dulqaato loo gegsado sabir loo yeesho qaal lahu tabaaraka wa tacaala wاlkaadimiina اlhayda wاlcaafina can الnaasi wallahu yuxib اlmuxsiniin ilaahay wuxuu yidhi waxaa ammaan iska leh alkaadimiina alhayda kuwa cadhada qabire ee qariya wاlcaafina can الnaasi dadkana iska cafiya wallahu yuxib اlmuxsiniin dadka samaha falan rabbi waa jecel yahay wa min almuxsiniin alcaafina can الnaasi alkaadimiina lilghayb وqاaل تbاaرك وتaعالى ولمن صبر وغفر إن ذلika لمن caزم الأمور waynu soo maray dhowr kul aayadahan وفي الbaabi الأxاadiiث الساaبقة baabka waxaa ku yimid أxaadiiثii soo hormartay ku soo hormartay في الbaabi qablahu baabkankii ka horeeyey haddaynu soo maraynay وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجuلا قاala يا رsuuل الله nin ba wuxu rasuulka ilaahayow إna lii قراaبة أصلهم ويقطacuunii ninkan aad buu u xaajooday dhibna waa sheegtay laakiin nabigu waa daaweeyey wuxuu nabi allow inna lii qaraaba sokeeyaan leehay xigaalaan leehay asilhum aan xidhiidhiyo wayaqtacuuna xaggana igooya anu waa xidhiidhiyaa waa wanaajiyaa xaqa igu leeyihiin baan siiyaa dhalyahan ilaaliya hilibka noo dhexeeyaan qadariya ayagu laakiin waxaan xumaan ahayn kama soo fusho wa uxsinu ilayhim waan u ixsaanfalaa waa wanaajiyaa wayusii'uuna ilaya anuguna xumaanunbay igu jawaabaan wanaag haddaan la qaabilo xumaan bay kaga jawaabayaan haddaan wax taro goyn bay kaga jawaabayaan haddaan salaamo kiri uf baa ka soo horaysa waana dad ahla wa axlumu canhum waa u dulqaataa wa axlumu canhum waa u dulqaataa waan ka indhallaabaa dhibkooda waa iskaga gegsadaa wayajhaluuna calay waa igu xadgudbaan aljahlu huna waa ficlu اlqabiix laa cadam اlcilmi bishay faqaala nabi wuxuu idhi lain kunta haddaad tahay kamaa qulta sidaa sheegtay ila waa hawl aad u adag qaraabadaadi ood xidhiina ku goyni ood wanaajin oo ku xumayni oo u dulqaadan oo kugu xadgudbahaya saana aad ku wado dee waa rag yar baa laga helaa ninuu ilaahay un karaameeyebaa hawshaayaa sameeye nabi wuxuu la in kunta haddaad tahay kamaa qulta sidaad sheegtay fakaannamaa waxaad moodaa tusifuhum inaad raqsiinayso ood iyo dambas kulul safigu waxaa la yidhahdaa in budo aad hambato budadoo kale ugaalidoo waxanjaydhe budada ah markaad biyola'aan hambataa safiga le cinda alcarab la yidhaahdaa wadaadahanu marka uun raqsiin iyo dhansiin uun iska dhe uun afka u gelinayso wey malliguna waa dambaska iyo ruumadka kulul weeye yani waxaan bini aadan xamili karin fakaannamaa tusifuhum inaad cabsiinaysaad moodaa ama aad raqsiinayso ama aad afka ugu gurayso almalla ruumad iyo bacaay iyo dambas kulul yacni waa maxay wanaag baad ugu siinaysaa waxaa wanaaggeed cunsiinayso waa lagu ciqaabayaa wanaagga ay xumaanta ku bedelhayaan xidhiidhintay goynta ku bedelayaan xumaha samaha ay xumaha ka horkeenayaan waa lagu ciqaabayaa ila waa xadgudub xadgudub wey walaa yazaalu macaka aduguna kaa zuuli maayo inuu kula jiro min allahi xagga rabbigay dahirun kaalmeeya hiiliya calayhim kaaga hiiliya maa dumta ala daalika intaad wadadaa ku taagan tahay aduguna meelahay baad gadgaar ka heli ood ka heli kaalmadii aad ka doonaysay ilma iyo garabkii aad ka doonaysay ilma adeerta xagga rabbi baa lagaa siidhaya waxba ka goynin xidhiidhintii salaantii ka goynin ixsaankii ka goynin dulqaadkii hasbadelin min allahi baa lagaa tegaraya waad ka dhaadhe mota nimankan intaad u ataraysa waba ku taraynin mar damba la maya walaa yazaalu ka zulme macaka la jirankaada inuu yahay dahiirun kaalmeeye ay nasiirun wa muciinun calayhi mid ayaga kaa kaalmey min allahi xagga rabbi ka imanaya subxana wa tacaala maa dumta intaad ku taagantah calaa dalika ariiqada ay waddadaas ban rawaahu muslim waqad sabaqa waa soo hormaray sharxu xadiidkan faahfaahintiisu fii baabi silati larxaam buu ku soo hormaray oo baabka afartanaad ah baabka afartanaad baynu ku soo maray sidaas weeye baab اlغadbi ida اntuhikat xurumaat الsharci wاlintisaari lidiin اllahi tacaala waa runtii imaamku baabkan wuxuu kala saarayaa wax adiga ku khuseeyo iyo diinta wixii khuseeya cafi waaad wuxuu galaa wixii adiga ku khuseeya si walbo lagugu xadgudbo waxaa weeye adugu u dulqaado laakiin diinka haddii lagu xadgudbo waa in loo heliyo waa dangood waa diinteennii waa iimaankeennii waa ummadda wixii ka dhaxeeyey looma dulqaadan karo wix adiga ku khuseeya haa waxaa leeha boqoradu qoliaan boqorada jabaabirada saddex uma dulqaataan baa la saddex uma dulqaataan wixii kaloo dhan way cafiyaan sirtooda in la faafiyo boqoradu sirtooda in la faafiyo ninkii sirtooda bixiya waa maqan yahay boqor haddaad la joogto ama madaxweyni waxyaabaan shayaadiinta adduunka isku sheegay sirtooda ha sheegi malagaabaa galay madaxweyne iska daaye xafiisyaa yarkaad ka shaqaysaan sirtiisa haddaad bixisaan shaqadaad waayaysaan waraaq baa kuu soo dhici shaqadii waa lagaa tiray sirtoodoo la bixiyo iyo xaaskooda iyo caruurtooda laga dabo lagu xadgudbo islaantii ood farxumayso gabadhiisi ood farxumayso walaashii dadka xariimulmelig la yidhaahdo ha iskugu dhowaadhin meelahaa shisheeyahaas ka wareeg haweenka shukaanso meeshaa ninkan haweenku meesha ku xaraystay ha iskugu soo dhowaadhin adinka lagu arki maayo somayda maqree sacuud waxay ku sameeyen ninki ka soo baxaa gabdhahooda iyo umaradooda waxay ku sheegeen amiiradooda didna lagu arki maayo ah. maba jirtaba didna lagu arki maayo xataa naagtay furaan lama guursan karo uma dhawaan kartid malagaabaa galay intay baxsadaan meelaha yurubay galaan iyo arabaha iyo dibadaha iyo markaa meelaha ka raadsadaan iyo kursigiisad wax ka sheegto aacnu fii mulkihi ifshaau sirihi atacarudu lixariimihi baa la idhahdaa saddexdaa boqor ooma dulqaato boqortooyadiisoo durto oo uu dareemo kursiga inaad ku haysato oo uu dareemo inaad ku soo socoto kaas isdayn maysan aabbihiibuu dili oo walaalkiibuu dili oo wiilkiisuu dili ma jirto kursi inadeer ma leh ahalnimo ma iyo inaad sirtiisa faafiso iyo inaad ahalkiisa iyo reerkiisa iyo haweenkiisa kusoo laabato innagu waxaa weye wax walba oo kugu saabsan adiga lafahaada muslimiinta ugu dulqaado amaa diinka wixii ku saabsan dulqaad ma laha waa in laga dhiidhiyo walidalika shaafici wuxuu dhihi jiray man istuqdiba falam yaqdab fahuwa ximaar man istuqdiba falam yaqdab fahuwa ximaar waman isturdiya falam yaqdab fahuwa shayطaan buu abu cabdilaahi shaafici saaxib اlxikam wuxuu idhi ninka laga cadhaysiiye diinkiisa intii la duro wuxuu ku cadhoo diinta lagu sameeyo cadhoon waayo waa dameer buuri dameer wey man istuqdiba falam yakdab fahwa ximaarun waman isturdiya falam yarda fahwa shayطaan ninka intii lagu xadgudbo waa raallahu waa khaldamay ma khaldamo waa ilaahay axadaan alla ahaynba ushug waa ka dhacdaa waa surmaseegteeyey waa soo noqday xaali xumeen waa ka raallahu maya isaaq mayliin dili soo istaaga warkaa soo ma garanaysaa hadda gorbaa idinka sheekeeyey ninkaa wuxuu dhi waa shayaan bini aadamba ma aha bini aadamba kaa ma aha yani wuxuu waa inay uduud kuu kale leedahay waa inay xuduud kuu kale leedahay baab اlghadabi cadhada uu baabya idantuhikad marka lagu xadgudbo xurumaatu sharci diinta xuduuddeeda iyo axkaamteeda walintisaar in loo hiishado oo loo hiiliyo lidiin illaahi subxaanahu wa tacaala iyo diinka rabbigay qaala allahu tabaaraka wa tacaala waman yucadim xurumaat illaah ruuxii weyneeye ilaahay xuduuddiisa iyo axkaamtiisa shacaa'irtiisa fahuwa tacdiimkaasaa khayru lahu cinda rabbi alla agtii tacdiimkaasaa u wanaagsan waxaynu ku soo marra aayadda baabkii labaataniyo baabkii labaatan toddobaad riyaadsaxiin baynu ku soo marray wa tabaaraka wa tacaala in tansuru llaha yansurkum ilaahay diinkiisa adaad u heelisaan u gargaartay yansurkum rabbaa idin heelin adduunka waa idin gargaaraya wayuhabbit aqdaamakum addimihiina waa sugaya oo guul iyo liibaan bo idin siinayaa iyo cizo iyo sharaf laakiin haddaad u gargaari weydaan laydin gargaari mahaya weeye in yansurkum allahu falaa haaliba lakum wain yakhdulkum faman da ladii yansurkum min bacdih وفي الباب أحاديث عفوا حديث عائشة السابق في باب العفو baabka waxaa ku yimid xadiidka caaisha ee ku soo hormaray baabkii cafiga hadda aynu galabta soo maray وcan abi mascuud cuqbata bni camr اlbadri radi allahu tacaala canhu qaala saxaabiga wuxuu uhi jaءa rajulu nin baa yimid ninkaasi waa ghulaam min alansaar nin ansaareed nin dhallinyaroo ree ansaareed buu ahaa riwaayada abu yacla baa caddaysay ila nabi subanhu sal l slam faqaala wiilkii wuxuu yidhi dhallinyarada ahaa innii anugu nabi allow la ata'aharu waa kadib maraau waa isdaahiyaa can salaati subxi salaada subax tukashadeeda jamaacadeeda can jamaacati salaati subxi wey baan dib iskaga dhigaa ama kama qaybgalaba min ajli fulan hebel dartii oo hebel waa imaamkii imaamkaasna waa ubay ibnu kacab imaamkan mucaad ibnu jabal maaha imaamkan meesha lagu dacweynayo waa ubay ibnu kacab inii la ata'aharu can salaati subxi baan ka dib maraa min ajli hebel dartii baan oga dib maraa mima bina dheeraynta uu dheereeya darteed salaada qiraa'o dheer buu iska qabsanayaa buur wadaadda waxay wuxuu u jeedaa masjidu quba ku yaalay buu imaamka ahaa sayidina ubay ibnu kacab masjid quba ku yaalaybuu imaamka ahaa qira'ada subaxna wuu dheerayn jiray wiil dhallinyaro oo marka salaadda ku fiicnaa yaagdan wuxuu bilaabay inuu tegi waayo salaaddii subax ama isdaahiyo dhaho int imaamku ha iska sii wado markuu rukuucdu dhowdahay ayuu marka isku soo aadin jiray sidaas waada ku fasa laakiin riwaayad abyacla caddaysayo salaad subax buu xidhay markuu galay safki uu ubayna suurad dheer buu bilaabay faqara'a qiraa'atan طawiila salaaduba ka baxay ninka dhallinyarada ahaa iska boobsiista laba ragcad iska tegey waagii markuu baryey bunaamxid ku dacweeyey dacwadii baa socota ubayna waa loo sheeg waxaa li nin baa markaad suuradda dheeraad ka baxay salaaddii oo laba yararoo ku dhufsaday iska tegey waa kuma hebel asna nabigu ku dacweeyey nabi maxamed baa laiskula tegay maalinka wixii ka dhacay ubay waxa ku dhacay fiirsada hadda mima yuiilu bina qaarigu imaamku waa ubay bni kacab masjidka qubow ku yaala wiilka dacwoonaya waa ansaari ulaam min alansaar riwaayada abuyacla baa sidaa u faahfaahisay nimanka khaldabe ee la aaday qisadii xasm ibnu kacab iyo mucaad jabal reer bani saliim khata weeye iska ogaada sidaas uu caddeeyey waxaa kaloo sidaa u sharxay ibnu sayid الnaas kitaabkiisi anafxu shadi fi sharxi jaamic tirmidi ka fiiriya asaguna famaa ra'aytu الnabiya buu ihi saxaabiga abi mascuud ah nabi maxamed ma arag hadiba asagoo cadhooday fii mawcidatin waana gudaheed qatu weligay ashaddo ka daran mima hadiba yowmaidin maalinka intuu cadhooday buuri nebi maxamed oo ruuxa u sheegayo waaninayo oo sidaa u cadhooda weligayba ma arag maalinkaa ka hor buuri maxay waa alghadabu he lixurumaati sharci weeye dadki in diinka lagu diro oo salaaddii lagu diro oo jamaacadii lagu diro oo dhabarka la jebiyo oo qiraada lagu dheereeyo yani waa waa xadgudub nabigu tiibuu dulqaadan la'yahay oo fiirsa hadda nasaa-i ku marteen ibni cumar ba wuxuu yidhi kaana rasuula ya'murunaa biاltakhfiif wa ya'ummunaa biاsaafaat buu yidhi dheeraynta iyo gaabintu waa shay nisba idaafi weeye kolba jamaacada masjidka dadka ku tukanaya waayeelada dadka xanuunsa hawshaasa la raba imaamku inuu qiimeeyo imaamku qiimeeyo walidaalika shaaficigu waxay yidhaahdeen haddii koox xeroo ayagu iska warqabta isu goona u tukanhayaan baqariya aali cimraan iyo anisayu maa'idaha ku tukadeen layagu waa niman soolamaa ah. ku xadhisan boodhan bay joogaan ama waa qolyo sidoodaba qur-aanka meesha ku diyaarsada nin walbaba soo diyaargaroobo intuu raashin fiican soo cuno la soo xanjeerto lagu talagay indhaha la caddeeyo ilaa waa uu ka baryahaye markaa waa loo dheerayn karaa salaadda waa qowmun maxsuuruuna aad og tahay inay raalli ku yihiin salaadda in loo dheereeyo laakiin jamaaca masjid caama waa inaad ku xisaabtanto xadiidkii cumaan ibn caas waqtadi biadcaafihim imaam baan kaaga dhigay aa'if dadkii duji jaamacada aad tujinayso midka u tabaryarna ku qiyaasa qiraa'adaada nabig sal slam waayeelada tukanaya duqayda dadka xanuunsan haweenka caruurta wax lagu qiimaynaya qolyahan wahaabida bowdaha gaabana soo taagan bes wax lagu qiimayn maayo hawsha waa la ballaadhinaya marka ku khaldamay ubay ibnu kacab nabi wuxuu ubay saa ugu caananaya ubayay muusan ka filaynin waa culummadii saxaabada aclamu nnaasi bilqur'aan weeye markay aayaddu nabiga ku istaagtay ninku u furi jiray weeye wax adiga aan lagugu dulqadaynin baa ninkii socotada loogu dulqaadan la soco meelaha isli ka yimid ama soomaaliya ka yimid igu cusub waxbaa lagu dulqaadan laakiin ninkii labaatan sana ku qaylahayey u dulqaadan maayo waxaad samaysaa mataamise maaha looga qaateen baa jira ubayi marka loogama qaato inuusan u khaldamo mucaad baa hortii khaldamay oo la canaantay maxaa asagana ku celiyey marka saasuu nabigu u cadhooday calayh isalaat wasalaam faqaala subana wuxuu idhi yaa ayuhannaas dadow inna minkum munafi saasuu nabigu u jamciyey macaad ba horan sii horreeyo wey macaad isagu lagu munafirin lama dhin waxaa le eh, eh, turiidu an takuuna fataanan yaa macaad gooni baa loo magacaabay laakiin maadaama baashu ay mar labaad soo noqotay inna minkum munafiro wey ninka hore iyo adiga codhan isku dar inna minkum waxaa idinka mida munafirina kuwo dadka fiijiyo didiya oo diinkan kii sayidina cumar odhan jiray intuu khudbo kala istaagay xajka wuxuu ihi diinta addoommaha ilah la necbaysin war alle iyo la isku dirin salaadaha dadka u gaabiya xajka yaan lagu dhibin safka yaan lagu riixin sadaqa fiican siiya waxbara umuruu la hadlay nima muruu iskugu keenayoo wulaat alaqaaliim buu maalin aad u canaantay laa tubaqidu cibaad ila allah buuri ilaahay addoomihiisa hasku dirina wadaadkii reer iiraan oo kale warkiisoo kale wayaad nin shacali jawhar baa la yidhi ayaa hiiraan yimid meelahaas waqooyigu u bannaan jiray iyo galbeedka iyuu dadku wax ku bari jiray waa shareecadunuur sheekhiisii sheexamdaadi sheekhiisii yaa kale sheexamed cali xasan sheekhiisii wey ha shacali jawhar hiiraan buu yimid markaasuu meel muxaadara kala istaagay waano qolyaha reer hiiraan niman dhib badan weeye dheer buu galay marka caamadii dadkiibaa ooyey waa la ilmeeyey waa la khushuucay oday baa hawshu u dulqaadan waaye wuxuu idhi sheekha hal baan leahay idinkan ooy ahayana hal baan idin leehay wuxuu sheekha ii dambeeye waa idinka wada fiqfiqlayn horta ma dumar baa dumar baa ooyey ilmada iska tiro indhaha taagoo ninka la hadlay fiiriye iiqdamana ma maqli karo sheekh waxaan leeyahay buu idhi adugu namiin baaba tahay buui ahlunaar baa tahay maxaa jira ilaahay addoommihiisaad wax u kala sheegaysaa buui namiimna wuxuu nabigu noo sheeg inaad ahlunaar u yahy adugu namiin baaba tahay buui naar baa laydin geeni meel baa laydinku kuusi jahanabaa soo fakatay waxaanaad ku hayso waa namiimnimo buui ilaahay addoommihiis baad isu diraysa rufyaan baa tahay wixii ku dhacay shacli jawhar ka sheekey jira dhowr fadhibu kaga sheekeeyey shaxaad macali xasan baa waagu u tegay sheekh yuhi yaa tahay markaasuu yidhi xawaad la dhahay markaas qisada oga sheekeeyey xawaadaso nimanka sidaa ay galay maabuuri shaxaad macali baa ka sheekey jiray marka waxaa weeye dadka diinka laguma diro lagama fiijiyo waa la soo dhoweeyey inna minkum munafiriin fa ayukum kiineeba fayukum kini cafwan ama naasa dadka imaam u noqda falyuujiz qiraa'ada ha gaabiyo salaada ha uruuriyo faina min waraa'i gadaashisa waxaa taagan alkabiira waayeel wsahiira ilma yaroon taagnaan karon ciyaar bilaabi haddii qiraa'ada sii dheeraato ciyaar bu iska bilaabaaya inta hore yar miirsan dadku isku dayaya moogta aabbihii wuu fiirinhayaa wuu yar asturan yahay xabaar ma waday ciyaar bu bilaabhaya wuu daali shuqul kaluba la kici xishoodkii xoogu wa ka tagahayaa wsakiira mid yar baa idinla taagan oon taagnaan karin wadalxaajati mid dan ku taagan tahay danle nin yidhi bal jamaacada aad tukatid dantaad aad qabsatid oo soo orday baad baqara fooda u gelis jamaacad danba ku soo leexan maayo siti waagii digsiga iga gubtay iyo cambuulada iga gubtan buu dhihi marka waa muttafaqun alay muttafaqun calayh yacni xaaladda un hala socdo imaamka loo jeedaa wa can caaisha radi allahu tacaala idan idan maxaa ku jira haddii diinka lagu xadgudbo sakiir iyo kabiirba inaad ka ficilooto ka dhiidhido ka dagaalanto nabiga asaga waxba lama yeelin maxaa wax la yeelay sunnadii iyo diinkii baa wax la yeelay an caaisha radi allahu tacala anha qal hoyadan waxay tihi qadima rasul rsulka ilahi baa soo galay min safarin socdaal buu ka yimid waqad satartu anoo asturay oo sahwatan docoo lii aniga i ahayd docda meesha guriga dhinaciisaa biqiraamin daah fiihi tamaaiilu sawra leh nabi maxamed baa socdaal ku maqnaa guriga hooyadan caaisha hagaajisay mara daabacay ku xidhay meesha docda ah guriga dhinaciisa ah maradii daabaca ahaydoo quruxsaneed waa reemiyi reetuuleedka maryaha derbiyaha ku xidhan sumayna arag idigu hadda derbi iyo shamiitad haysataan iyo mutulaale maryaha guryaha lagu xidhi jiray oo cawska iyo filgimada lagu qariyaa oo guriga lagu yar qurxiyaa hooyadii marka maray ku xidhay daabac ay ku xidhay gurigii dodiisi awr leh waqad satartu anoo asturay sahwatan lii docaan lahaa yani guriga dhinaciisii waxaan ku asturay biqiraamin daah fiihi maraweylo daaha fiihi tamaaiilo ay tasaawiru sawra ku yaalaan falamaa ra'aahu rasuul اllah rasuulka markuu daahi arkay hataka waa goysobanu taqyiiru اlmunkar biاlyad gacantuu ola tegay jaf buu suubanuu siiyey wa talawana wejhu wejigiisana waa isbedelay wuu guduutay nabigu waa cadhooday wey dhiig baa ku soo istaagay wa qaala wuxuuna yaa caaisha caaishoy ashaddu nnaasi cadaaban dadka ruuxa u cadaab kulul una cadaab daran cinda allahi alla agtiy yowma alqiyaamati waxaa weeye alladiina kuwa yudaahuuna isku shabaha bikhalqi ilahi ilahay uunkiisa ilaahay baa makhluuqaadkan abuuray naf iyo nolol geliya qolyaha wax sawire ee isku daya inay wax sawiraan ee rabbi isku shabaha kuwaasa uga cadaab kulul maxaa kuu geeyey marka aw waxa maadan sawirin laakiin sawirkii baad isticmaashay wey idan ooma dhowaan kartid maradow sawirka hoos kale ee taabadoo kale ee jurmiga lehee marka la qotomiyo hooska bixiya unbaa xaaraana waa iska sheeka baraley kana waa maxay he hoos buu waa sawir waraaq lagu sameeyey sawir waraaqeed daah sawirkaa hoos ma laha geedaha iyo biyaha iyo hawada iyo cerarkaa iska sawirta laakiin wax nofle iska ilaaliya ka fogaada idan kuwa ugu cadaabkulwaxaw maxaa yeele maxay galeen shirkun fi rubiya kusoo dhowaadeen wasiila min wasaail shirki fi rubiya ay galeen alladiina yudaahuuna bkhalq اllah ay yushaabihuuna bkhalq اllah ilahay khalqigiis ku shabaha ee inay wax sameeyaan iska dhiga waxaa lagu cadaabaya aakhare waad aragteen xadiis waad garanaysaan wixii ay sawireen baa soo noolay nafgeliya leeh kaartoonkii nafgeliya shimbirta aad sawirteen ku afufa naf waa inaad nafgelisaan duusho axadan allain baa wax noolayn kara maya inta aad ka noolan anta waa lagu cadaabi baa leeh halis wey alaska ilaaliyo sawir bannaan ma jiro ama hoos ha lahaado ama yuusan lahaanin ama fotograaf ha noqdo ama rasmi ha noqdo ama kaamera lagu qaado sawir marmadhaan jiro ilaa shay ay xaaje sharciga ku tacalluqda mooye sawirada hadda aad ku qaadataan ii sheeg sharciyada ee la'aantood meel loo dhaqaaqi jirin kuwa diiniga iyo maadada cilmiga lagu kaydiyo kuwa maxaanku rahdaa wadaad wadaad ka maqan tahay oo raba inuu arko sawir iisoo dir aan sawirka arke way iska roontahay middaa iyadu ila balaayaha meeshaa ka taagane waynasfanata waa inay xaaja sharciya ku tacalluqda limaada sawirku waxay culimmadu leeyihiin waa xurima saddan lidariica shirki buu yahay wadiiqo wamaa xurima saddan lidariica ubiixa lilmaslaxati araajixa la yidhahdaa ubiixa lilmaslaxati araajixa maslaxadaasi waa inay culummadu qoondeeyaan mujtahidiintu ka hadlaan caammadu lugtaagasho ma maaha batalaqsan ma aha albunadan la xaraysana xaaraan weey sawir xusuuseed xaaraan wey maxaa xusuus ah maxaad ka faa'ida ii sheeg ma jiraan waxaas sharciyada iyo dukumentiyada iyo sawiraha shahaadooyinka iyo cashiraha duruusyada iyo kuwa dhakhtarnada la bare ee loo sameeyay ii sheeg qalitaanka lagu bari hawlahaas waa maado diineed weeye dan sharci ah ku jirta oo dan guud ah oo dan islaana ama mid khaasoo sharci ah laakiin hawlahan hawlihii reer koonfureedka la buuxsan jira sanduuqyada iyo albunnada iyo waxa haddaad shaqada ka dhigateen nin walbaba bafta isku haysaanee saqiiri kabiir baad meeshu ku tuuraysaan meesha maxaa yahay dhiishibaas social mediaad ku tuuraysaan iska ilaaliya waxaas wax jira ma aha baasha xuduudha loo yeelo haddii kale culayskaasaa imanaya asahwatu wuxuu uhi sheekhu kasufati waa docda oo kale takuunu waxay noqonaysaa bayna yaday اlbeyt guriga hortiisa qaybta hore qaybta horea lagu sameeyaa buur wاlqiraamuna bikasri اlqaafi sitrun raqiiqun waa dah jilicsan wahataka huna afsada suurata alatii fiihi wey sawirkao dhan buu baabi'iyey qaybtao dhan buu nabigu gooyey faatima ka sheegaysa nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam markuu safar ka yimaado masaajidka ayuu ku bilaabi jiray ragcatayn buu ku tukan jiray kadibna ahalkiisa markuu salaamayo gabadhiisa faadima ka bilaabi jiray markuu faadima soo maro ayuu xaaskiisa aadi jiray waxay jira nabi maxamed baa safar ka yimid markaasuu aabbahay igu soo baxay gurigii oon daah ku xidhay markuu arkay daah sawir leh nabigu waa noqdayba kuma soo leexanin way aragtay nabigu inuu cadhooday cali bay u shugtay aabbaa saas yeelay maxaad samaysay daahaasu aabba ka xanaaq aabba iisoo aabba markaygu soo noqdo daaha ilaa ay jeexjeexdo oy gubto nabigu imaan mahayo buui lagu kala tag yani waa inaad ahalkaadi reerka la edbiyo wey ayaguna edabta waa inay qaataan haddii kale waa laisqawdhabiin qawdhabiin baa imanaysa markaa iyadaa hadday edabta qaadan waaya maxa lagu sabay ya xilli bildambeed oo aada hawadu u qabowdahay baa biyo barafa lagu bilbilahaya soo sidaa ma iyadoo jiifto oo khoorinaysa yaa biyo qabow baraf lagu daay muu noqonaysa haddii kale barafkan ku wadahaya ila gabadha haddaad feer ku dhufatay iyo olad way kaa dhimanaysa wadaadii hore saasa gabdhaha u garaaci jireen biyo barafay ku bilbili jireen ya nimana rumay odayarkay ku dhufan jireen namuu noqon rumayga dhag namuu noqonaysa ama tusbaxa ya biqusli tusbaxay waa hawl culus wey tusbaxu dadku u dilaaye waa dabeexoodu lagugu dhufto waa ku baabaynhayaan almuhim haddaa intaad qow dhabiso de waa la isxidhi baryaha waa ogtihi hay-adaha jooga oo hawlaha jooga oo social media daba dhigan oo balaaya ka dhici waagi intaad haweenka qowdhabisa haddana xadhaadhin jirteen ma soconayso marka qabaab kale wa loo farsameey anha an caaisha hooyadan waxay radi allahu tacaala canha ana qurayshan quraysh ahamahum nabiga idan caaisha wuxuu ku qoonsaday waa arrin diineed hawshaasuu ka cadhooda wejigiisu isu bedelay anna qurayshan quraysh ahamahum waxaa murjiyey walbahaar geliyey shanu lmar'ati almakhsuumiya haweenaydii reer bani makhsuum arrinkeedii faatima أرن كيدي فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسد بالأورنشري وقبر وأدير أبو سلمة abu abu salma ibn cabdilasad yaa adeer u ahaa marka faatima lo odhan jiray faatima bint اlswad ibn cabdlswad cafwan bint اlswad ibn cabdasad almakhzumi allatii haweenooda salaqad wax xaday gabadhaasaa wax xaday faqaaluu waxay yidhaahdeen marka waxay damceen quraysh inaan gabadha gacanta la goynin oo ceebtaas gabarh qureysheed oo reer bani makhsuuma weliba ayaa intay wax waxaday gacanta loo gooyey inay taarikh gashay diideen war siaad yeeshaanba gabadha gacanteed maanta badbaadiya oo nabiga nooga ergeeya aad bay oga fakireen faqaaluu waxay dhahan man yukalimu yaa la hadlaaya man yukalimu yaa hadli fiiha ay fi shaniha arinkeeda rasuul la rasuulka yaa la hadlaaya waxay dhaheen gabadhan hawsheeda inaan gacanta la goyn suubanaha yaa la hadlay ku dhiran karaa waisod quraysh ba wada hadashay fa qaaluu waxay dhaheen waman yajtariu calayhi ilaa usaamatu bnu zaydin xibu rasuuliillaah markay isxuleen nin toban jir oo la yidhaahdo yay ninaan asaga ahaynoo nabiga la hadli kara ma jiraan oo hawshaa kala hadli kara taas marka waa manqaba min manaaqibi usaama bnu zayd qurayshoo dhan baa intay toyotay bay waayeen nin uu kaga kalsooni badan yahay usaama bin waman yejtari yaa ku dhiiran calayhi calaa rasuulilah inuu ka shafeeca qaado ilaa usaamatu bnu zayd mooyaane xibu rasuulilah rasuulka kuu jeclaa ay maxbubu rasuulilah rasuulkaaga kuu jeclaa ninkuu rasuulku u jecel yahay zayd haddee waa nabiga wax la soo maray maalinka taa'if nabiga lagu dhawaataynayey ee malkuljibaal uu soo degayay zayd baa la socday sida riwaayadka u badan yihiin nimanna waa keligiiba nabigu aabay sheegaan ninka difaacaya ataa nabiga badbaadiya dhagaxii badnaa ku dhacay isagu ah fakalamahu usaama usaama marka nabiga la hadlo soo taagay wuxuu nabi allow gabadhan haddee waa kanwaa kan oo tolkaa saasay leeyihiinoo haddee ma khaldamo waa allee bal gabadha maanta uun xoole waan bixinayna wax walba waa naga diyaar gabadha gacanti aan la goyn faqaala rasuul اllah idan nabi maxamed hol ku saabsan miyan soo hol dineed nabigu shalay ka noqotay suubanuhu sal l slm atashfacu waxaad ka ergeynaysaa fii xaddin min xuduud illah ay fii ibطaali wailqaa'i xaddin min xuduud illah xad ilaahay in la buriyo oo dib loo dhigo oon la fulin baad erge ka tahay maanta ergaan nahay islaam baan nahay ergo toleed waxay gashaa hawlaha gale xad ilaahay ma gasho xugum ilaahay ma gasho atashfacu ka shafeeca qadod ka ergey fii xaddin ay fii ibطaali xaddin fii cadami tanfiidi xaddin min xuduud اllahi tacala oo xaddu sariqa ah uma qaama dhaguu ka raacay aad buu nabigu u xanaantay usaama ilaa usaama uu yidhi waxaan jeclaystay inaanan weligii nabiga aan hawshaa kala hadlin si adag bu oola hadla suban sal slm nin laga filaya maan hawshaa inuu la yimaado quraysh baa laakiin yaa wadaha dee nimuu tolkii wada kaa gudi maayo waxay dhan soomaali riti wada iyo iyo nimay naag wada midna kaama gudaan ridridodu caydhsada ridigaa dabada lagaga jiro n ku jiidi kii anigii baabiye waanoo saddex jir igu duntay toddoba ridibay martay torti kale soo caydhsaday marka kaa gudi maayo kaa leexan maayo nimay haweenay waddo soo dirtayna tooridan buu ku gelin raggu markay soo diraan burooya laakiin hadday islaantagoosha markay kula jiifta tiraada kan hebel malow saasuu ilmihiiba iga dilay oo markaan dha iska qabatin saasuu ii kala tuuray horta adu soo nin ma tihid <laughs> mar hadday ku caraabiso haweeney hadday ku caraabiso waa lagu kala bixi waad ogtihiin marka tolkii baa waday uma qaama nabigu waa istaagay intaa kuma daysanin usaame canaantiisa nabigu kuma daysanin uma qaama subana waa istaagay fakhtataba khudba bilaabidba ibtada'a alkhudbata khudba dheer buu nabigu ka hadlay ila waa hawl khatara uma qaala nabigu wuxuu yidhi ahlaka aladiina man qablakum dadkii idinka hore yuhuudiya nasaara waxaa halaago annahum kaanuu waxay ahaayeen idaa saraqa fiihim ushariifu nin magacle hadduu waxado tarakuuhu way dayn jireen nin magac iyo meeqaan la hadduu waxado gacanta maaysan ka goyn jirin xadka maaysan ka oofin jirin way sii dayn jireen waidaa saraqa fiihim udaciifu midaan magac lahayn hadduu waxadana aqaamuu calayhi alxadda inamaa jazaau ladina ku qaadi jireen sida reer sacuud somayda arag dhaladka wax kastoy sameeyaan waa la xidi ama waa la tacsiiri la taaban maayo bakistan iyo afghanistan iyo midda soomaaliya hadduu suuqu saxayfa foojara ku samay iyo bangaladesh inamaa jazaau ladiina yuxaaribuna lagu qaadaya cadulciraaq leexadu saaran yahay somayadara warkaas waa dhaqan la yaqaan aqaamuu calayhi alxadda xadku ka oofiya marka bangaladesh iyo isheg bakistaaniyiin iyo afghanistan iyo soomaali iyo indunuusiyan kuwaasaa malagoodu galay aqaamuu calayhi lxadda xadkay ka oofinaya wa aymullah allaan ku dhaartaye low anna faatimata binta maxamed faatima binti binti اlswad ibni cabdilasad bay labada gabdhood waa magaca iska shabahe nabigu isku halqabsanaya waana labada qoysee quraysh u qiimo badnayd wey xagga magaca ee sharafta reer bani makhsuum iyo reer bani haashim hayay low ana midna nabigu ku halqabsaday midna qadyadaa haysata labada qoys reerka u sareey low ana faaimata gabarh marka ku nasabana adduunka ma soo marin faaima ma tamise maaha low ana faaimata binta maxamed faaimadii inay maxamed ahayd hadday saraqad waxadi lahayd laqaactu yaddah waa u fuuqda nabigu gacantiidan jiri lahaa burgoyn lahaa war xad ilaahay lagama ma waalantihiin mise miyir baad qabtaan muttafaqun calayh idan hawshaasi khatar wey xadka ilaahay waa laba qaybood xadku intaan qaadligii iyo dowladdii mas-uulkeeda fulin lahayd la gaadhsiinin in laga shafeec qaado way bannaan tahay weliba hadduu yahay ruuxu ruuxaan ku caanbixin macsiyo iyo fisqi iyo dabdaro ashafaacatu fi xuduud tafsiil baa ku jira nimaan weligii waxaad xumaan lagu aqoonin oo mooriyaan iyo tuug isla wareega aan ahayn oo la sii wadaad aragtay war xageed u wadaan watuugo waxaan ku qabanaa alaab buuxadayo dukaan hebel buu ka soxdo xageed u wadaan qaadiga maxkamaadda xerada booliska xisbadan u wadnaa iska sii daaya inte war adugu ka qaado wixkeen iga qaba adeero waad ka sii dayn kartaa waa intaan la geynin meeshii xadka lagu oofanayay haddii laakiin la geeyo meesha la geeyo waatuu nabigu ka hadlayo gabadha xaggee loo geeyo maxkamad nabigaa loo keen qadi nabiga la taallaa markaasii erge la soo istaagee abadan mar haddii dowladdii iyo ciddii fulin lahayd loo geeyo shafaaca ma bannaano waa kabiira min alkabaa'ir zubayr bn cawaam xadiidkii daaraqudmaad garanaysaanbaa maalin wuxuu soo maray <coughs> maalin wuxuu soo maray niman nintay soo qabteen u sii wada qaadigo le waa tuug alaabtina ku garab wada uu ka ergeyey war iska sii daaya ka qaata xoolina ha bixiyo yaan maan markaasay dhe maya sii dayn mayne qaadiga u geyno markaa u shafeec bay dhaheen u ergey xagga ka ergey kaala adeer annagu waan geenaynaa markaan xarunta geyna adugu markaa ka ergey wuxuu idhi xadku idaa balaqa alxaakima falacana allahu shaafica wاlmushafaca falacana allahu shaafica wاlmushafic cafwan ninkii ergeeya iyo ninkii ergada aqbalaba allah lacnado buu yani saxaabadu way yaqaaneen mar hadday meesha tagto lacana allahu shaafica wاlmushafica midka ergeynaya iyo midka ergada aqbala waa malcuun qaadiguna waa malcuun aduguna aniga zubayrna malcuun noqon maayo bu naqlawadiyi taasi waa dunuubta xadka muqadarka a ah leh een weli la gaadhsiinin qaadigii iyo maxkamadda fulin lahayd iyo booliskii aan la gaadhsiinin haddii la gaadhsiina waa mamnuuc waa ta nabigu ka hadlay amaa dunuubta aan lahayn xadka ee tacsiirta leh way bannaan tahay in laga ergeeyo ama qaadiha loo geeyo ama yaan loo geyni way furan tahay waa dunuubta tacsiirta karbaashka xoogo edbinta labaatanka olood tobanka olood buhabuhaynta maalmo la xidho dunuubtoo sidaa ma jirto nin soo qabannay bakti cunay maxaan ku samaynaynaa neefaan la gawracoon bakhtiu ka dhargay haye hawsha ku caddaatay xadkiisu waa ma gacantaan goynaynaa qaadiga iyo dowladda ku ijtihaadi wixii lagu edbin lahaa kaasoo wixii edab u noqda labaatan olood biit intii la caydhima ku daala in la baqdhabo xoogow maalmo inuu xidhnaado in dharbaxayn dhah la gooyo wixii loo arkay in lagu edbiya lagu edbinayaa kaasoo kale marka la sii wado maxaad samayn kartaa waad ka ergeyn kartaa in la sii daayo xatii haddaa la geeyo qaadigana waad ka ergeyn kartaa leanna waa xad aan lahay waa dembi aan lahayn xad muqadar ah saa u kala fahma insha allah muttafaqun calayh idan xuduudda qaybna laga oofiye qaybna la leexiyo waa wax lagu halaagsamo iska ilaaliya la jifiyana bannaan somalia way yaqaanaan وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة نبgu وxuu arkay xaaku arkay iyo candhuuf في القبلة قبلada masaajidka qibladiisa ku taalla halkaasoo kale ku taal fashaqa dalika calayh arrinkaasaa nabiga dhibay qibladii loo tukanayay ee muslimiintu qaabilayeen ee la xurmaynayey bayba xaaki ku arka nabigu iyo candhuufya xataa ru'ya ilaa la arkay oo la dareemay daalika isbedelka iyo dhibka nabiga gaahay wejigiisa iyo qalbigiisa fii wejhi wejiisa laga dareemay nabigu markuu wax dhibsadoade waa ka muuqanaysa ruux kastoo bani aadama suu dooni midabku soo ahaadee sheega markuu dhibsado wejigiisa laga arkaya faqaama nabigu waa istaagay faxakaw xaakadii ama candhuuftiibuyuu xoqay biyadii gacantiisi barakaysneed ulbuqaata nabiga asagaa xoqay markaasuu weliba haddana codsayo la keeno cadarkoolle wax udgoon buu ku dhajiyo madabkii badalo ku dhajiyey faqaala wuxuu ihi ina axadakum midkiin idaa qaama fii salaatii midkiin hadduu salaadiisa u istaago fainahu yunaaji rabba rabbigiibuu la koodaya la faqahaya salaad haddaad u istaagto allaad baryaysaa caabudaysaa adduunka waad ka soo tagtay daqiiqada rabbeed hor taagan tahay maxaa laga rabaa xurmo ixtiraam qadarin is-ilaalin kiinni hadda xafiis aadahay wuu istaagahayaa candhuufaad iska daaya xataa xeex ma dhigi kartid qufac waad isku celin kelyaha ku dilaacisaad suu celinayso ilaahina hortaagan baad tufdhac ku haysaa waas mushkilo maaha waa mushkilo fainahu yunaaji rabbahu rabbigii buu la koodayaa waina rabbahu rabbigiina baynahu addoonka tukanayo bayn qiblati u dhexeeyaa ilahay baad hortaagan tahay suurayso rabbinaad hor taagan tahay xurmada iyo qadarinteeda in la imow falaa yabsuqanna axadukum midkiisan tufin qibala alqiblati ay jihat alqibla xagga qiblada yaan loo tufin candhuuf iyo xaakamidnaba xadii wadaada taxsiiniyaanba waxaa ku yimid iska daa masaajid ku jira bannaanka markaad joogto haddaad candhuuf iyo xaaka qiblada u tufto intaad noolayd eed qaangaadhay mukalaf ahayd wixii candhuuf iyo xaaka aad qiblada u tuftoo dhanba intii salaad lagu soo uruuriyo yaa aqra halkaa lagu surhayaa shan foosto oo waaweyn ba laga soo buuxinayaa wixii xaaka ayadee afartan konton sanaad u tufaysay xagga qiblada lagu surhayaa uruu anin qashinka wata waa kii ku xaakoon jiray qiblada u xaakoon jira lagu leeyahay waa lagugu ceebaynaya halis wey iska ilaaliya waciid adag baa ka yimid waciid adag baa ka yimid qiblada waa in la ixtiraamo la qadariyo agga ibladiisan u tufin walaakin he can yasaari dhanka midig ha u tufo andhoofta afa dhanka bidix ha u tufo ow amase taxta qadamihi gomadiisa lugihiisa hoosta andhufta ha ku tufto idan waa marka aad banaan joogto ama aan meel niis iyo tamux iyo caro joogto wey masaajid goglan ama sibirle lama ogolo xandhuuf in lagu tufo khilaafna hawshaa kama taagno uma ahada nabigu wuxuu qaaday arafa midigt muxuuna u diida midigta waxaa jooga malagii xasanaadka qori jiray baa jira dhankana marka wixii qashina iyo lala aadaa bidixda haddaan ruux kaloo muslima midigtiisa noqonayn uma ahada nabigu wuxuu qabtay arafa ridaa'ihi gu'i uu qabay fiidiisi buu nabigu qabtay fabasaqa fiihi wuu ku tufay wuxuu tusahayaa qaabkii loo candhuuf tufan lahaa hadday xaakiya candhuuf ku qabatadoo tukanaya maradaada iyo cumaamadaada iyo tiishadahays wax ku tufo ee qibladana ha ku tufo ummaddana ha ku dhibin fabasaqa fiihi waa ku tufay uma radda waa celceliyay bacdahu gu'i barhkii calaa bacdin maradii buu saa iskugu celiya nabigu marada wax ku tufto haddii yadaa lasku tirtiraa saa la yidhaahdaa faqaala subanu wuxuu yidhi aw yafcalu haakada ama sidaasuu yeeli intuu marada ku tufo bidixna ha u tufin midna ha u tufin marada ku tuf ayada isku ceeli saa ku tirtir muttafaqun calayhi wاlmru biاlbusaaqi can yasaarihi dhanka bidix in lagu candhuuftutoo laysafaray aw taxta qadami ama luga hoostooda in lagu candhuuftutoo laysfaray waxay ka dhigan tahay huwa waxaa weeye fima ida kaana fii hayr اlmasjid waa marka aad joogto meelaan masjid ahayn xagga bidixda u tufo ama lugada waa meelaan masjid ahayn markaad joogto faama في المسجد masaajid soo maaha falaa yabsuq ila fii awbih masaajid haddaad joogto maradaadun baad ku tufaysaa bacd ahlicilm waxay leeyiin xataa masaajiddu hadday carra iyo niis tahay inaad hoostoda ku tufato aad xabaashaa waajib kuga ah way bannaanta inaad ku tufato lakiin inaad xabaashaa waajiba wa kafaaratuha dafnaha bay daliishadeenoo laakiin markuu mutaleel yaallo biitifaaq lama ogola waxaan dhuufo in lagu mutafiq wax laga niqaashayo waa markuu carraya niis yahay iyo tamuux ayb baa loo jeedaa wallahu subxaanah wa tacaala aclam